bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcun min ashuyuuhi aakhiruhum sheykhuna asheykh saalix bn cabdillahi alcusaymiy gafara allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kulli minhum ila sfay bn cayna can amr bni diinaar can abi qabu samol cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عalyh walih wslm alraaximuuna yarxamuhum الraxman irxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqaahim usul اlmutuun khaasaة usul xadiiث اlmustafa wrasuul اmujtabى slى اllah عalayh wعlى آlih وصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati اlcajl wاlأjl fahada huwa اlmajlis الثالث والعشرين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 jirnay waxaan kusoo jirnay baab ducaa qabla asalaam intaan la salaamo noqsanin ka hore ducada la akhriyo ayaan kusoo jirnay weeyaan xadiidka afar boqol iyo shan iyo afartanaad can abi bakrin waxaa la wara sidiiq radia allaahu tacaala canhu arda sayd abubakr waxaa laga wariyey annahu sayd abubakr qaala inuu yidhi lirasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam nabiga wuxuu ku yidhi ama rasuulkeenna wuxuu ku yidhi calimnii rasuul allow ibar ducaaan ducaa ibar oo adcuu bihi aan ku ducaysta fii salaatii salaadayda gudaheeda markaan ku suganahay oon salaada ku jira ducaan ku ducaysta nabi allow ibar oo ii sheeg weeyaan qaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam qul waxaa tidhahdaa abuu bakrow allaahumma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ila anta fakhfir lii makfiratan min cindik warxamnii inaka anta alhafuur raxiim allaahumma allah ow innii aniga dalamtu waxaan ku gardarooday oon dulmiyey nafsii naftayda dulman gardara kaiiran ee tiro badan walaa yakfiru mana dhaaf adunuuba dembiyaalka iyo gardarooyinka iyo gafafkana ilaa anta adiga mooyane faqfir dhaaf lii aan ii dhaaf rabbiyow maqfiratan dhaafitaanoo min cindika xaggaada ka ahaatay laa min hayrika warxamnii rabbiyow ii naxariiso inaka adiga ee anta alhafuuru kii dhaafid badana alraxiim ee naxariis badan ayaa tahay weyaan ee rabbiyow ii naxariiso iina dhaaf dembigayga weyaan ayuu nabigeenna amray sala allahu calayhi waali wasalam saaxibuhu fi lhaar saasuu faray weeyaan sidiiq hadi lumma marka ducooyinka nabigeenna uu faray ducooyinka ugu muxuu ahaay qiimaha badan ayay ka mid tahay weyaan dhammaantood waa ay qiimo badan yihiin laakiin way kii kala sarreeyaan oo ducooyinka waa kala mog weyn yihiin marka allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ila ant faqfir lii maqfirata min cindika warxamni innaka anta alhafuur qof haddii wax loo doorana oo gooni ahaan wax loogu sheegaan waad garan kartaan amaba fadli loo yaro muxuu ahaa nuuhina ninka ugu haboon inuu yahay sida abubakr radi allahu anhu arda xadiidka afar boqol iyo lixaa fatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu abu hurayra kaana rasul rasulka wuxuu ahay sal slem mid ku ducaysto ducadan soo socota allaahuma allahyow innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisaan kaa magangelayaa ile cadaabka qabriga waa wax aad u culus dhib badan siduu nabigeena sheegay sal allahu aleh ali wasalamna qof ka badbaada uu yaraan doona khaasatan damada iyo dumitaanka hore oo qalbiga soo dunma wa min cadaabi naar iyo naarta cadaabkeeda wa min fitnati lmaxyaa nolosha fidnadeeda kala duwan ee tirada badan oo diiniga iyo dunyawigila iwalmamaati geerida fidnadeeda iwa min fitnati lmasiix dajaal iyo ninkii beenalaha ahaa oo masaxnaa ee fidnadiisaan kaa maangaal ya rabbiyow waa masiixudajaal saddex afartaas shay ayuu nabigeena sala allahu aleh ali wasalam wuxuu ahaan jiray weeyaan uusan ka tegi jirin inuu ku ducaysta allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi الnaar wa min fitnati اlmaxya wاlmamaat wa min fitnati اlmasiix اdajaal siiqo kale oo waxaa weeyaan min cadaabi jahannam ka bilaabanana way soo aroortay weeyaan baabu tasliimi salaam naqsiga ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo toddoba iyo afartanaad can jaabir bni samrata waxaa laga radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yihi jaabir kunaa waxaan idaa salayna goortii aan tukana maca rasuuli rsulka alla la tukana sal slm qulnaa waxaan dhihi jirnay asalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah saasaan dhihi jirnay marka intaan dhahna kadib wa ashaara wuxuu marka ku fiiqi jiray ama ku ishaari jiray biyadihi amaba wa ashaara wuxuu ku ishaardha cafwan biyadihi mxua gacantiisa ila aljaanibayn labada dhinac gacantii ayuu mxua saas saas uu yiri weyaan oo gacmihii ayuu saa u dhaqaajiyey saas ayaan samayn jirn asalaamu calaykum waraxmat ullah calaykum waraxmatullah saasaan dhihi jirnay oo gacmihii ayaan dhaqaajin jirnay ayuu leeyahay marka salaadaan ku jirno fa qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal alla slam calaa tuumi'uuna maxaad ishaaraysaan ood ku fiiqaysaan ama ku tilmaamaysaan biaydiikum gacmihiinna amaad la dhaqdhaqaajinaysaan weeyaan kaannahaa waaba iyadoo adnaabu khaylin farda saynteed oo kale ama sanyaalkeed oo kale shumsin ee dhaqdhaqaaq badan sidoo kale maxaad gacmaha la dhaqdhaqaajinaysaan ood maxaad ishaaraysaan weyaan calaama shaygeeba tuumiuna aad ku ishaaraysaan ood ku tilmaamaysaan biaydiikum gacmihiinna ood la dhaqdhaqaajinaysaan kaanahaaba sida iyadoo adnaabu khaylin farda saymahood saynta faraska oo kale shumsin ee weliba dhaqdhaqaaq badan shumsiga waa fardaha nooc ka mid ah oo xarako badan raa badan weyaan sidaas oo kale maxaad ugu ishaaraysaan weyaan inamaa in kale ma ahane yakfii axadakum midkiin waxaa ku an yadaca inuu idajiyo yadahu gacantiisa ala faqidihi inuu bowdadiisa u saaro weyaan uma intaa kadib yusallimu u salaamadha cafwan calaa akhiihi walaalkii u salaamo aw can yamiini midigta ka iyo wa shimaali bidxad ka xigo farahan iyo gacmaha la dhaqdhaqaajiyo hadd waad ama waad jirteen qaar ka dadka way sameeyaan soomaalida khaasatan haysalaaminaqsanayaan tuulooyinka iyo durasha iyo aad baa loo isticmaali jiray arinta ayada marka nabiga nahyigeeda bal goortuu nahy arka saxaabada nabigan yaa u sheegay ayaga laftirkooda in la sameeyo waa imtixaan mogta marka baabkaas marka baab jira ma aha nabigeena u diiday ala sl sl inay sameeyaan raggii samayn jiray marka dadkan hadda sameeyan ayagana baab uma haystaan xadiidka afar boqol iyo sideed iyo afartanaad can sacd ibn abi waqaas waxaa dhici karta ina saxaabadan kaga daynayna saxaabada waa laga nahiyey marba hadduu muxuu ahaa marba nabiga amar ah bixiyo saxaabiyaa sameeye baabkiisna soconaayo xadiidka afar boqol iyo sideed iyo fartanaad can sacd ibn abi waqaas waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu arda awalu man ramaa sahman fii sabiili illah qaala wuxuu yidhi sacd ibn abi waqaas kuntu waxaan ahay araa mid arka rasuula allahi rasuulka la arki jiray sala allah alay slam yusallim isagoo salaam noqsada can yamiinihi dhankiisii midigta ah ayuu nabiga iyo wa yasaari bidixdiisa isagoo u salaam noqsada arki jiray xataa araa ilaa aan ka arka bayaada khadihi dhafoorkiisa cadaantiisa ilaa aan ka arko ayaa nabiga oo saa u salaam noqsado oo saa u salaam noqsado arki jiray oo labada dhanba aado saas ayuu leeyahay sacd ibn waqaas radi allahu tacala anhu arda baabu dikri bacda asala salaada kadib dikriga lala imaana ayuu baabkan u baabiya weyaan waxaan u fadhinaa nabigeenna sala allahu calayhi waaalih baabkan hadda noqday mutabac oo gacmaha markii salaaddii laga baxa kadibna masaajido badan oo muslimiinta ay leeyihiin assalaamu calaykum assalaamu calaykum kadibna gacmaha inta kor loo taago kadibna la duceeyo imaamku u duceeyo ama qof kale oo mu'miniinta kamid u duceeyo kadibna aamiin la yidhaahdo arinta ayada ah ayaa caawa loo fadhiyaa in la helo haddii la waayo marka oo bukhaari iyo muslim laga waayo sunanka iyo saxiixeynka laga waayo masaanidi iyo macaajimta laga waayo mustadrakaadka laga waayo intee loo dooni marka xaggee laga keeni intay taalla arrinta ayada wixiina waa cibaada wixii waa salaad wixii alla looga dhowaana subxaana wa tacaala walaalaha marka khayrdoonkaa ee arinta ayadaa ku rafaaday oo ku dhibooday oo in badan oo adkaarti ka mid ayagana ay ka tagto ummaddana ka tagsiiyo maxaa yeelay waxay samaynayaan markii salaadda ay ka baxaan masaajidda nairobi qayb ka noocaas sameeyo markii imaamku assalaamu calaykum assalaamu calaykum yidhahdo waa taqaanaan hadyiga nabigeena calayhi salatu salaam istikfaartii allahuma anta asalaam minka asalaam waa noo imaan doontaa waxyaabahan taxan oo taxanaha oo nabiga noo sheegay sal l slm ayaa isaas iskugu xiga marka ninka wuxuu samaynayaa imaamkii ama qofkii muadinka ah ama qofun loo xilsaaray arrinta ayada u xil saaran saaidiin waa kala duwan yihin qaar imaamka shaqadaa qabto qaar muadinkaa qabto qaarna nin muxuu ahaa kale oo hawsha u xil saaran ayaa uu ducoynaya allahuma rabbana xataa duca aanan lahayn aanan lahayn aadaabteedii oo ah, nabigeena midda tan koobaad alla aan la ammaanin subxana wa tacaala laga bilaabo allahuma rabbana aatina fi dunya xasanatan waa taqaanaan ducadan aadaabta ay leedahay xataa haddii ay noqoto in mid bannaanba ay noqon lahayd xataa inkastoo arrintaad ay tahay arrin bidca oo nabigeena cala sl slam uusan samaynin biduuni shak marka kadibna gacmuhu taagayaa markii uu muxuu aha daqiiqad iyo wix la mid ah, uu qac ka siiyo ducadii wejigaa gacmaha la marsay waa la dhaqaaqay la teg wax alle wix sunno ahaa oo nabigeena ka sugnaa calai slat iyo adkaartii iyo dacawaadkii iyo khayrkii tirada badnaa oo sugnaa hal xaba inaan far ay dad badan saarina laga yaaba qaar waa halayaen shaki ma lahan oo kadib ay la imaanayaan laakiin qaar badan khalaas way yaacayaan ninkaas marka bal dhibkuu keena arka horta wuxuu la yimid wax aan nabigeena ka sugnayn calaih slat slam waxaa ka sii darnaan badan sunanti nabigeenu dilay calayhi slat slam maxaa yeel culimadu waxay yidhahdaan bidca meel ma imaado ilaa booskaas waxay ka riixdaa sunnaay ka riixdaa bidca haddii meesha ay soo gasho meesha ka baxayso shaki ma lahan meeshaan bidca iyo sunna islama ama bidca geli oo buuxini booskan ama sunnada nabigeena cala sl ayaa buuxini marka bidacda aan macnaha lahayn oon asal loo haynin oo nafciga aan lahayn oo dembigii dhibaatada keenaysa oo diinta nabigeena calaih slat uu la yimid iyo ariiqadaad uu la yimid khilaafsan ummadda in loo sheega looga diga khayrdoonnimadaasna kam min muriidin alkhayri lam yusibu dad muxuu ahay khayr doon ah oon khayrka asaga ahaa asiibin badnaan badana oo khayrka doonayaan cabdullahi masuud maqooladiisa mashhuurkeeda weyaan marka arrinta ayadaa waa arrin runtii u baahan in dadka ayagoo khayrdoonka a'immada ah oo ducadaas la fariista in loo sheego o la yidha warnimi waxaad yeelaysaan khayrka dhankaa in kama jiree khayrka kan halkaana ku jiraae eh? cashirkaan caawa aan doona insha allahu tacaala waxaad yeelaysaan halkaas u mara oo dhibkan kale iyo rafaadkan iyo ummaddan xitaa waxaa intaa dheerisii ah qofka mu'minka ah oo miskiinka ah oo masjidka ku soo dukaday oo bidcada iyadaa ah faraha kala baxay in si gooni xataa meelaha qaar loo fiiri oo isagii mxuu ah, indhaha lagu taago loo arka nin asaga khariban nin sunnadii diiday nin bidca haakada waa imtixaan mogta imtixaan waa ninka garda darnay oo sunnada dabamaray ayaa kii sunada ku dhegnay mxuu eedayni oo qalbiga inuu ka xanta laga yaabo nabiga ma jecel alayhi salaam gacmaha koruma tagaay muxuu halkaa saasuu iska dhihi marka arrimaha iyaga runtii waa arrin u baahan in ummadda looga naseexayo addiinu annasiixa inta adduunka la nool yahay ayuuna qofka waxna u naseexayn karaa waxna qaadan karaa waxna la imaan karaa marba haddii qofka adduunkan u dhaafo sunan dib usoo samaysana lagaama dhegaysanay marka dadkaas in loo sheegay khayrdoonka oo masaajidyaha jilbahooda ay ku murxeen iyo fadhigooda maca daalika ku dhacayaan in loo sheega way kala duwan yihiin laba masaaisha qaaro laysku halda tusaale ahaan qunuudka salaada fajar oo kale iyo masaladan isku mid maaha qunuudka asal ayuu leeyahay waana masalo khilaafi bayna ahli cilmi somadan garan marka masalada ayadoo masale masaajidka laga qunuud hadad timaado inaad qunuuda weyaan ood mxuu ah ku mutaabiciso imaamkii maadaama masale ay tahay asal ah. sidoo kale waxaa la mid ah, kor waa loo qaaday looma qaaday labadaba adilo saxiixa saxiixayn ku yeelaya ku soo aroortay way kala duwan yihiin wixii marka wixiyaan laisku wada safine hala kala leexiyo bidacda iyo masaaisha khilaafiga oo farciga ah hala kala bixiyo marka arrinta ayada waa baraarujin runtii aan lahaa ama inay muhiimta insha allah nacam hmm. say dhahayaan asalaam oo kale waa kaley horta carabta xaggeeda markii qofka u salaamo qofka asalaamu calaykum salaam alagu salaam marka qofki maku salaamay mis wax kaloo sheegi ma garan kartid ayagana way dhahayaan asalaam laakiin way waxbay fududaynayaan marka in assalaamu calaykum la yidhahdo oo sidii ay loo dhahaa ayaa lagama maarmaana laakiin salaamu calaykum kaligeed washa laga taga wax hadda waarid maaha wax soo aroorina maahan saxna maahan qofkii lagu arkana looga naseexayo arrintayda koleyba saahi qof saahi oo hilmaamsan inuu yahay laga yaabaa marka masaladaas waa noocaas weyan wallahu aclam xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo afartanaad can ibni cabaas waxaa la wari cbdullahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cami nebi sal slem xabrulum waturjumaan qur'an cabdullahi bn cabaas ayaa wuxuu leeyahay ana rafca sawti codka oo kor loo qaado bidikri dikriga kor looga qaado xiina goorta yansarifu nnaas dadka ay soo leexdaan min almaktuubati salaada faradka ay ka soo leexdaan ay ka soo laabmaan oo ay ka soo baxaan kaana wuxuu ahaaday calaa cahdi اnnabiyi nabiga zamankiisa sal اllahu alيh ali waslm ayuu ahaa weyaan wa qaala ibnu cabaasin wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa aclamu mid garto oo ogaado ida nsarafuu markii ay salaada ka soo baxaanna bidalika arrinka isaga ah ida samictuhu markii aan maqlo weeyaan cabdulahi bin cabaas wuxuu leeyahay salaada nabigeenna sal اllahu calayhi waali wasalam in laga baxay oo salaadii saxaabadii nabiga ay ka soo baxeen waxyaabaha wakhtiga nabiga aan ku garan jirn waxaa ka mid ah in codka dikriga kor looga qaado in codka kor looga qaado dikriga arrinta ayadaan ku gaari jirna ayuu leeyahay dikriga marka la sheega waxaa weeyaan waa takbiirtii iyo istikfaartii iyo tahliishii iyo muxuu ahaa ma'muuraadka liisfaray weeyaan oo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka astaqfir ullah astaqfir ullah astaqfir ullah allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta ya da aljalaal ikraam iyo wixii dambe oo noo imaan doona insha allahu tacala taas ayaa kor loo qaadi jiray xadii kaleasna waxaa jira waxaan ku garan jirnay salaada nabigeena go'itaankiisa ala sl slam allahu akbar oo imaam markuu assalaamu calaykum waraxmat ullah asalaamu calaykum u yidhahdo kadibna uu yidhaahdo allahu akbar marka tan kor loo qaada waa taa weeyaan ee middan kale oo muftacalka oo laiska samaystay oo marka salaada laga baxa xatrada iyo howlaha iyo kadibna mxuuaha kor loo qaado allahuma salli wasalim caleyh wahaakada iyo waad aragtay masaajidaha qaar baabka isaga ah dikri haddii ay tahay dikriga maamuurkahay ma ahan dariiqadana tilisu fara ma hadda markaad tagta arda xijaas ama arda najd markaad tagto oo hadda riyaad iyo qaybaha ka sokeeya oo qasiim iyo tagto masaajidyaha marka salaadii laga baxoo kale dhawaaqayaan dadkii nin cid isla qaadi lama arko laakiin astaqfir allah nin walbuu dhawaaqi astaqfir allah astaqfir allah weliba markay timaada muxuu ahaa eh, tashahudka markuu yimaada oo laa ilaha illa waxdu laa shariika lahu lahu mulku lahu ala kulli qadir tobanka jeer kor baa wada qaaday marka dikriga ilaa muddo toban daqiiqo ah ayuu masjidku malaha waxay ku camal falayaan xadiidkan waa cabdullahi bin cabaas uu sheegi laakiin midaan laisla qaadaayo baabkan iyo ariiqada noocaasa haddii la keeno oo noola sheega oo la yidhahdo sidaan ayaa toosan maxaan ku diidaynaa ya marba hadii diintii loo hela asal looga hela calaa ras walcyn weyaan lakin haddii aanba asal loo haynin oo isku aadaneen in baabka xagga layska dhigo wixii toosnaa oo nabigeena ka sugan calai sla slam berrina uusan ku noqonaynin qof lagaga reeba xawdka nabigeena calahi slat slam waad garanaysaan nabigeena xawdkiisa calahi slat slam an yasqiina iya marka eh, ayaa waxaa dhacayso dad akhyaar ah oo wanaagsan oo socdeen yimaadaan oo kadibna sida neefka geela oo muxuu ahaa eh, martida ah amaba aan geela ka tirsanayn darka looga ceeriyo ama looga buriyo in laga buriyo laga ceeriyo markaasaa aaabi aaabi waa oo ummadaydu nabig dheh ala sl markaasaa lidano maya gadaashaa wax badan ba la yimaadeen tabdiil iyo taqyiir iyo howlo badan ay diinta ku sameeyeen qof inuu saas ku dhaca laga yaba isagoo khayrdoon wanaagdoona inuu baabkaas ku dhaca arrimahaas marka in loo baraarugsanaado wax muhiim xadiidka afar boqol iyo kontonaad can waraad waxaa laga wariyey kaatib almuqiira ibnu shucba saxaabiga muqiira ibnu shucba ayuu u karhani weeyaan qora uu ahaa wuxuu yidhi muxuu ninka la yidhaha waraad amlaa calaya waxaa ii yeeriyey ama ii soo meeriyey ama ii yeeriyey calaya dushayd almuqiirata bnu shucba saxaabigaas ayaa waxaawey ii soo yeeriyey fii kitaabin kitaab iyo qoraac iyo waraaq u diraayey ilaa mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu tacala an arda amiir almuminiin mucaawiya u diraayey ayaa wuxuu yidhi qor uu soo yeeriyey muxuu iigu soo yeeriyey ana anabiya sala alla sl nabiga alle wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaha duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheed maktuubatin salaadaasoo weliba farad ah wuxuu nabiga dhihi jiray calayhi salat slam laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ila allah alla weyne mooyane waxdahu xaaluuya keligii laa shariika wadaay iyo mid wax la wadaaga lahu alla uma sugna lahu lmulku boqortooyii rabbi asaga ayaa iskala walahu uu sugnaaday alxamdu mahad wahuwa alla weyne calaa kuli shayin shay laa kaba qadiirun qaadir mid awoodo weeyaan lima actayt allahuma allayu laa maanica mid reebi kara ma jiro lima acdayt wixi aad bixisay maanta wuxuu alla ku siiyey cid kaa mancin karta lama arko walaa muciya mid muxuu ahaa bixin kartabixin kara lama arko lima manactu wixi aad diiday walaa yanfacu wax kama tari kara daljad mid dhaqaalo iyo maal u saaxiib ah minka xaggaad aljadu dhaqaalahaas ay dhaqaalihiis waxba kagama tari kara weeyaan oo haba yaraat agtaada wuxuu ka tari kara ama ka goyn kara ma lahan saasuu nabigeenna calayi sl slam salaad kasta marka laa ilaaha ila allah waxd walaa shariika lah lahu lmulk walhamdu ala kuli shayin qadiir waa qayb allahuma laa maanica lima acطayt walaa mucطi lima manat walaa yanfacu da minka ljad marka tiriya hala xisaabiyo marka hadday baash bilaabatay hala xisaabiyo weeyaan xadiidka afar boqol shan afar boqol iyo um, iyo kontonaad can thawbana waxaa la wari mowla rasuli lah sal slam qala wuxuu yidhi thawban kaana rasul rasulka alla wuxu sal slam ida nsarafa markuu nabiga kasoo leexdo ka laabto ama uu ka seejeesta min salaatii salaadiisa istafara wuxuu dembidhaaf alla weydiisan jiray alaaan saddex jeer astafir allah astafir allah astafir lahu dhihi jir nabigeena calaih slat slam wa qaala wuxuu dhihi jira allaahuma allahyow anta asalaam waminka asalaam tabaarakta ya da jalal ikram allaahuma allahyow anta asalaam adaa nabadgelye ah wa minka xaggaaday assalaamu nabadgelina ka ahaatay tabaarakta saramarti rabbi ya daljalaali ya daljalaali weynaanta kii u saaxiibkahay wlkraami iyo karaamaynta iyo karaamada u saaxiibkahay weeyaan saasuu nabiga dhihi jira calaih slat slam xadiidka afar boqol iyo laba iyo kontonaad can abi zubayr waxaa laga wariyey qala wuxu yidhi zubayr kaana ibnu zubayr wuxuu cabdillahi ibnu zubayr radia allahu tacala canhu arda yaquulu mid yidhaha kulli salaatin salaadla arka markuu ka baxa wuxuu dhihi jiray xiina yusallim markuu salaam noqsado laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu huwa cala kulli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila billah laa ilaha ila allah walaa nacbud ila ayah lahu alnicmatu walahu alfadl walahu alhanaa alxasan laa ilaaha ila allah mukhlisiina lahu ddiin walow kariha alkaafiruun waqaala kaana rasul lah sal slm yuhalilu bihina dubura kuli sala wuxuu yidhi ninka layidhi cbdullahi bn zubayr wuxuu ahaa yaquulu mid yidha fii duburi kulli salaatin salaad arka markuu ka baxa xiina yusalim markuu salaam noqsada laa ilaaha ilaah xaq lagu caabuda ma jiro ila allah alla weyne mooyane waxdahu xaaluy keligii laa shariika wadayn lahu alla uma sugna lahu lmulku boqortooye isagaas kala walahu alxamdu mahana isagaas kala wa huwa isagana calaa kulli shayin shay la arkaba qadiirun qaadir mid awooda weeyaan laa xawla xeelad iyo walaa quwata awood nooma sugnaa ilaa bilah alla weyne xaggiis inay nooga timaado ama ul alla na mooyane laa ilaaha ilaah ma jira xaq lagu caabudo ila allahu alla weyne mooyane walaa nacbudu ma caabudayno annagana haddii aan addoomihiisa nahay ilaa iyaahu isaga mooyane lahu nicmatu mahad lahu nicmatu isagay gallad u sugnaatay walahu alfadlu deeq iyo muxuu aha fadlina isagay u sugnaatay isaga ayaa na isagaana malkiya isagaa na nicmo iyo fadliba walahu isagay u sugnaatay athanaau ammaan alxasan ay suuban wayaan laa ilaaha ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ma jiro ila allah alla weyne mooyane mukhlisiina xaal ana kuwa uu lahu isaga addiina cibaadada walow kariha haba naceene alkaafiruuna gaalada haba naceene intaasuu nabigeena dhihi jirayintaasuu eh, dhihi jiray ninka lihi cbdillahi bni zubayr markuu salaada ka baxa wa qaala kadibna wuxuu yidhi cbdillahi bni zubayr kaana rasul rsulka wuxuu sl slm yuhalilu mid ku tawxiidsada bihinna kelimaadka iyaga ah oo ku dhawaaqa ayuu ahaan jiray dubra kulli salaatin salaad la arka markuu ka baxa ama salaad la arka gadaasheed saasuu nabigeena dhihi jiray calayhi اsalaatu wasalaam marka ninka baabkan la boodaa allahuma rabbana aatina fi dunya xasanatan wafi lakhirati xasanatan waqina cadaaba nar qofkan ka bilaaba howlahanoo dhan baa u horan iyo kuwo badan oo adkaar asabax adkaar almasa ay ka mid tahay weyaan xadiidka afar boqol iyo saddex iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey raawiyat اlislaam radi allahu tacala anhu arda can rasulilah wuxuu ka wariy sal slam qaala nabigeenu wuxuu inuu yidhi man sabax allaha alla qofka u tasbiixsada oo subxaana allah yidhaahda fii duburi kulli salaatin salaada la arka dabadeed alaaan waalaaiin saddex iyo soddon jeer wa xamid allaha alla weyne mahadiyo alaaan waalaaiin saddex iyo soddon jeer oo wakabar allaha alla weyneeyo alaaan waalaaiina saddex iyo soddon jeer fa tilka taasayto tiscatun wa tiscuun waa sagaashan iyo sagaale oo waqaala kadibna yidhaahdo al-miati boqolka dhammaystirkeeda yidhaahdo laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla weyne mooyane waxdahu xaaluy keligii alla weyne laa shariika wadayna lahu asaga uma sugna lahu lmulku boqortaya u sugnaatay isagii walahu lxamdu mahadna asagaa u sugnaatay wahuwa alla weyne calaa kulli shay la arkana qadiirun qaadir mid awoodo weeyaan hadduu qof intaas sameeyo oo soddon iyo saddex jeer iyo soddon iyo jeer iyo soddon iyo saddex jeer mina allah abar midna mxuu ahaa eh, alxamdu lilah midna subxaan allah uu yidhaahdo ufirat waa la dhaafaa khaطaayaahu gafafkiisao dhan ayaa la dhaafaa wain kaanat haba ahaatee mila zabad اlbaxri badda eh, xumbada iyo xoorka saaran haba la ekaate dunuubtiis intaa hala ekaate badda waxay leegtood garanaysaan badda mxuu ahaa xoorkaad saaran iyo xumbada saaran haba ka badnaatee ka badnaa dunuubtiise ilahi uu dhaafa subxana wa tacaala waa fadligaas aadku weyn marka intaas oo waxa weeyaan wanaag iyo khayra iyo qaar kale oo adilada eh, kale ku sugan ayaa nabigeena ka sugan calayhi salatu salaam in lala imaado salaada markii laga baxa kadib marka qofki isagoon intiiba far saarin ayuu marka baabkala gelaya marka oon loo dirin waa imtixaan moogta qof loo diray townka loo diray oo iska aadi bangi waa dhabta saas wa imtixaan qof intaa loo diray asna intuu aaday wixii isma waafaqayaan marka qofkii asaga ma aeecdimis waa ku caasisay qof akhyaar ku yeeray wuxuu ku yeelinayo dhegayso waxaad samaynaysaa amaba lacag ha ku siiyo amaba ixsaan ha kaa dalbadee magaalada io aado dan fulaan iga soo qaba amaba dan fulaan meer fulaan bay wax kaa jiraan dantaada kugu jirtaaye meer fulaan aad oo townka tag halkaa tag suuq fulaan tag halkaa waxbaa yeela ka soo qabo ama wamaa ilaa dalik ama hebel la kulan kadibna qofkii wuxuu u shaqa tagay karyobangi isma waafaqayso wixii wax iswaafaqa maaha marka waxyaabaha runtii xaqiiqiga ah oo loo baahan yahy in walaalaha baabkaas ah, dabamaray loo sheegaa muhiimah inta lagama yaabo qofka dantiisa marka inuu keliyo bangi ka gaaro suuragalna maan mana dhacayso arrinta ayada xataa caqliga nadiifka ah oo saafiga lagu garan karaa wixii nabi moxamed ka sugna alayhi salatu salaam waxaana ahayn laguma janno gale xaaraanay ka tahy qofkii janno ku raadiyana waa khasaaray waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu fi ard min alkhasiriin diinta dhabta ahna oo xaqiiqiga waa tii nebi maxamed uo noo keenay alayh slat slam tug kale iyo albaab kale oo dadka u furan ma jira marka albaabadan kaleo la garaaca oo lagu daalaa oo lagu muxuu ah hurdegafay oo lagu dhaqaalo beelay oo lagu muxuu ahaa rafaaday baabka isaga nimanyahu ummadda ha looga baab insiraafi ka soo laabasho laga soo laabto yuu baabkan u baab yahay min asalaat salaada laga soo laabto xadiidka afar boqol iyo afar iyo kontonaad can cabdilahi waxaa n mascuudin cabdilahi bn mascuud waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu arda alhudali qaala wuxuu yidhi abdulahi bn mascuud laa yajcal yuusan yeelin axadukum midkiin lishayطaani shayطaan yuusan u yeelin min salaatihi shayan shay min salaati salaadiisa mid adinka idin ka mid a ah, salaadiisa qayb ka mid arinta ayadasay ku dhacaysa yaraa wuxuu ictiqaadinayaa wuxuu u arkayaa anna xaqan xaq calayhi dushiisa inuu ahaaday an laa yansarifa inuusan u leexanin usan mxuu ahay salaadda uga bixin ila can yamiini midigtiisa mooyane laqad ra'aytu waxaan arkay annabiya nabiga ayaan arkay sal slm kaiiran in badan yansarifu isagoo mxuua u leexana can yasaarihi dhankiisa bidaxda isagoo u leexana ayaan arkay weeyaan saas ayaan arka weyaan xadiikan macnihiis maxaa weyaan ma salaamo naqsigiya mise waxaa wey dhanka loo jeesana weyaan ya meesha loo jeesana miya salaamo naqsigi miya aye a ah, laga baxa eh, markii salaada laga baxa dhankee loo laame midig xadiidkan cabdullahi bin mascuud wuxuu leeyahay bidax nabiga markuu salaama noqsado asalamu alaykum salam alaykum u yidhi haduu dhameeyo qadiyadda insiraafka salaamti maaha waa wareegga uu wareega imaamka imaam markuu salaada ka baxa inuu dhankii iskaga sii jeedo oo dhabarkii iyo manaxdada ummadda u jeediya sax ma ahan hore ku filan manaxda iraan dhabarka sooma manaxdadaas marka inuu loo sii jeediyo ummaddii agga ka sii jeesata ila nin baa soo istaagi oo duruufaysan waxbaa dhici kara wamaa ilaa dalika marka inaad agga sii jeedo maahan imaamku marka inuu soo leexdo ayaa loo baahan yahy marka leexashadii ma dhanka maadaama uu sii jeeday ma dhanka midigtuu ka laamaya mise dhanka bidaxduu laamaya su-aasha marka laisweydiina taa iyada weeyaan cabdullahi bin mascuud marka wuxuu leeyahay war shaydaanka waxba halla wadaajinin howlihiinna oo shayddaanka yuusan idinku ciyaarin arrintaasay ku dhacaysaa qofki inuu arka in xaq lagu leeya uu yahay dhan kale inuusan ilaami karin ilaa dhanka midigta mooyane oo midig inaadun ka leexda mooye dhan kale inaad u leexan karin yuusan muxuuaha qofka ictiqaadin maxaa yeeley in badan waxaan arkay nabigeena alai sl slam isagoo u laama amaba salaadii kaga soo jeesta dhanka bidda weyaan xadii kale waxaa jira ninka la yihado khaadim rasul ah, ninka la hado eh, eh, anas ibn malik radi allahu tacala ada afcala tafdiilkan aar uu ka cabiray oo isna uu leey nabiga midig buu laami jiray imaam اnawowi iyo alxaafid ibn xajar iyo badan baa marka inay labada xadii jamciyaan wax badan ka hadleen laakiin khulaasada hadalka imam nawowi igala macquulsanaaday raximah llah raxmatan waasica wuxuu leeyahay waxaa lagu jamcinayaa inuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam marna dhanka midigta uu ka sajeesan jiray oo markuu salaada ku jira dhankan uu saas ugu sajeesan jiray marna mararna uu dhanka bidaxda u jeesan jiray marka labada dham inuu samayn jiray ninkan marka tii la ayuu sheegay ninka la yidhi mascuud kana anasna wuxuu sheegay tii la badnayd mascuud waxaa la dhanka bidaxda ninka la yidhahdo anasna waxaa la dhanka midigta ah wixina wax aad usii dhib badan ama weynmaa salaadii waaba laga baxay way dhammaatay bal arka ikhwaani maanta waxaa laisku haayaa oy saxaabadii salaaddii way dhammaatay wax salaadda oo kuu harsan lama arko waxaa weye marka salaadda la tacriifinaya maxaa la yihahdaa aqwaalun wa afcaalun muftatixatun muftataxatun biاltakbiir mukhtatamatun biاltasliim marba haddii assalaamu calaykum waraxmat ullahi la yihahdo assalaamu calaykum salaad ma dhamat ma dhamaanin salaad way dhammaatay kadabatuur wuu jira oo adkaartii aad jirto oo muxuuaha oo salaad waa laga baxay iyadoo salaadii laga baxay ayaa labada saxaab waxay isku haayaan habkii loo soo leexanayey saanuu nabiga saan ka sugan ood u bannaa iyo saana nabiga u bannaa ayaa laisku haya ikhwaani bal arka xataa qowl maahan waa wareegi oo shay iska abiici ah markii salaadda laga baxa midig baa loo laamaa iyo badaxa loo laamaa intaasaa laisku haya bal arka ood saxaabi ku cabiraya war shaydaanka yuusan mxuuha dukaanka furanin yuusan ka dukaamaysanin saasuu dhahaya bal ka warrama ninka marka aqwaal iyo sifaat iyo afcaal iyo shay jid ahoo qof ka leexda uu mxuuha ama mulaam uu yahay qof la eeday yahay ummadda u jiday kadibna la nabi maxamedna ku dayna alayhi slam waana jeclahay sax maaha marka ha iska dulqaateen caawa waxaa laga yaabaa inaan xoogaho lagu yar adkay ragga maxaa sunnadii muddo badan ay wadaan mana ka harayaan imtixaan baa naga haysta oo hadda masjid kasta oy joogaan haddii aad tagto ragga iyaga walaalaha lagama yaaba haddii aad ragga qaar waxay samaynayaan iyagana marka salaadda laga bax fud bay leeyihin istaagayaan war maxaad u istaagi waxaan u istaagayaa in waxaan bidcay u fadhiyaanan u sheegi inay bidco u fadhiyaan dadkii aanan magaradka ahaa aan u fadhiyo oo ilaa ummaddii wixii ka maraan u fadhiyo inay waxaan caadi yihiin ay u malaynan muxuu ah, marba haddii yar wadaad xogaho yaran roon aad in dadki ay kugu daydaana fiicanoo fud la yidhahdo isna hawl kale u galay sooma isaga laftirkiisii hawl u taalay iyo shaqo taalay ayaa waxaa weeyaan uu faraha kala baxay sax maaha waxaa ka haboon in loo naseexay oo la yidha warniyo saan sax maahan hadduu diida marka ummaddii loo sheego la yidha warsaan bidca weeyaan sunno maahane ogaada laakiin waxaa shardi ah inay fitna ka weyn ka ratimaynin tusaale ahaan masaajidyaha noocaasa haddii intaad qof istaago kadibna u yidha waa bidca waxaa dhici karta in naf gooy so waxaa dhici kara bidciga qabta inay ka dhacdo oo ninka naftiisa meeshii ama dhegihii sida hore u dhec jirta laga jaro amaba muxua ah madax laga jebiyo ama wamaa ilaa daalika naftiisii ama muslimiintii meeshaa joogtay khilaaf aanan dhammaasho lahayn iyo dhibaato aad ka dhacda maxaa yeele munkarka maraatibtiisa baa la marya waa munkar arrinteeda xaqiiqatan munkar weyaan waa munkar maadaama bidcayta bidcadan waa munkar munkarka isaga takyiirkiisa marka waxaa loo marayaa ariiqii aad taqaaneen man ra'a minkum munkaran biyadihi fain lam yastatic biqalbi wadalika dacfu liimaan io maraatibta afarta aydoon sheegnay oo munkarkaas la zuulina wixii ka dambayn doona inuu munkar ka wan yahay waa xaaraan in la inkiro iyo munkar muxuu ahaa meesha inuu ka baxood macruuf yimaado waa waajib in la inkiro iyo in waxaa weeyaan ay sinaadaan waa ijtihaad iyo in mid muxuu ahaa eh, eh, eh, munkar ka yar uu ka imaada waa la inkiraya sida afartii martabaan hore u sheegi ah oo iska dhib badan mana sahlan ha malayn ikhwaani iska ducayna la soo booda hawsha ayada ha u fahmin shay iska dabiici caadi ah waa bidca bidcadana munkarka way macsiyada way ka weyntahay macsiyada way ka weyntahay marka saa ogaado arrinta ayada ah loo qaadanin wadaadko iska ducayna oo khayrdoon aho un ummaddii u ducayna oo dee haddii aadba tan la imaanayso salaaddii fajr waa nagu afar nooga dhig salaaddii fajr way nagu afar rakca beddelkii laba tukan lahaynay saddex iyo afar nooga dhig noo kordhi khayrun baad kordhisay kama yeelay oo tan maaad nooga kordhin marka nabi maxamed nooma shege ala sla slam diiday tan maxaad ku diiday malfarqu bayna hada wa hada naam xadiidka amaba baab اlkhushuuc fi salaad salaada oo lagu khushuuca ayuu baabkan u baab yahay boqol iyo shan iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu ana rasul rasulka al sl slm qaala wuxuu hal tarawna miyaad aragtaan qiblatii ujeedkayga meeshaan ujeeda haahuna ee dhankaana miyaad aragtaan ma ujeedaan dhanka aan usii jeeda miyaad aragtaan fa wallaahi baan ku dhaartay oo nabiga markuu salaada ku jira alai slam isaga hore u jeeda ayagana way ka dambeeyaan sooma ujeedkayga miyaad aragtaa nankaan usii jeeda haa fa wallahi baan ku dhaartee maa yakhfaa igama qarsoonaada calaya dushayda khushuucukum khushuucukum khushuuciinna oo salaadda aad ku khushuucaysaan igama qarsooma khushuuc maxaa la yihahda af soomaali su-aasha taas waa caawa waxaa loo bixin in loo erey bixiyo khushuuc khushuuc carabi sooma isku waafaqsanna soomaaliya loo raadiyey fadal ya waam soomaali un haye khalaas haye niyada oo la xaadiriy xaadirintu waa carabi isna <laughs> niyaddii oo meesha la keeno miya fadal ah, qalbigii inuu xasilo fadal haye fadal isbihinbihin fadal cabsida meesha u dambaysay jamiil alama marka khushuuca noo dhib yaraan filaya khushuuc hadda waa la qabsannayoo waa iska afsoomaaliyo marka asagaan iska wadanna lakiin waad maqasheen wix la sheegay ayib xadiidka afar boqol shan iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda ana rasul rasulka sal sl qala wuxuu yidhi nabiga hal tarawna miyaad aragtaan iblati sii jeedkaygi miyaad argtaan haahunaa dhankaan aan u sii jeedo oo qiblada fa wallahi baan ku dhaarteen maa yakhfaa igama qarsoona calaya dushayda khushuucukum khushuucna igama qarsoona walaa rukuucukum rukuucdiin aad rukuucisaan igama qarsoona innii aniga oo nabi maxamed calayi slat la araakum waan idin arkaya min waraa'i dahri dhabarkaygaan idinka arkaa weyaan saasuu nabigeena cala slat slam wax alla waxaad samaynaysaan khushuuciinna iyo rukuucdiinna iyo wax alla wix hawshiinna dhan gadaalaan ka daawanaya haddii muraayad imaamka la hordhiga kahor aad u weyn haddii la hordhiga imamka warran muraayad ma arkaya cidda ka dambaysa ya waa arkaya saas ma imaamkii la hordhigay ummadda ka dambaysa ma arkaya maxaad u baciidsanaysaa marka inaa nabi maxamed alai sla slam arka haddii annaga oo hadda aanan nabi ahayn walaa fulaan aan arki karno wix naga oo muraayad inta horteena andhigna aan arki karno ya ma aladii yamnac inuu nabi maxamed arka alai sla waxyaaba badan oo nabigeena ka sugan alayhi slam oo saasoo kale ayaa jiro waxaa ka in labadiisa indhood waxaa weeyaan ay hurdaan laakiin qalbigiisu soo jeedo caadi u yahay ayaa nabigeena uusan marka waxyaabahaas khawaasta nabigeena ay ka tahay calayhi salatu salaam adduunyada technolojigan la gaarayn hadda ayadoo halka la saaran yaha wax alla wixii ka socda hadda darsigan socday howlahan kulli kor laga daawaraya ragaa u fadhi kor ilaa muxuu ahaa nin ninbaa telefoon mararka qaar u yar dhuumani kor laga fiirin ninbaa kab u yar dhuumani meeshuu imaanay wa kab iyo waxbaa iga hadlaysa wabaa ragaa yara taabsaday waa loo fiirinaya ninka dhabla soo siiyay inta jeer oo hadda masjidkan howlahaas marka howlahaas technolojiga ab lagu gaaray maxaad u aragtaan marka nebi maxamed alai slat slaam oo loo waxyooda rabi اlciza subxana wa tacaala nabigiisa ah rasuulkiisana ah marka khushuuca ayaa asaasa ah, in la khushuuca in loo baahan yahay xadiidka laga qaadana xadidka afar boqol iyo lix iyo kontonaad can caaishata radi allahu tacala anhu ardaha ana nabiya nabigeena sal l slm sallaa wuxuu ku tukaday fii khamiisatin go calaamadalah ayuu nabiga ku tukaday ala sl khamiisada waa go aclaam iyo calaamadalah xariiqi ayuu leey weyaan laha waxaa u sugnaaday aclaamun calaamooyin baa u sugnaaday amaba xariiqa u sugnaaday oo kalar duwan fa nadara nabigu wuu fiiri ilaa aclaamiha hararkeedii iyo kalarkeeda ayuu fiiriyey nadratan fiiri ayuu fiiriyey falama insaraf markuu nabiga salaada ka baxay qaala wuxuu yidhi idhabuu war la taga bikhamiisatii maradaydan ama go'aygan la taga haadihi ee tanay ah ilaa abi jahmin saxaabiga abi jahmin ila u geeya watuunii waxaad ii keentaan bijaaniyati abi jahmin abi jahmi go'iisa caddaa amaba go'iisa aan midabka lahayn oo halka midab lahaa ii keena weyaan bilayn aad dhahdaan fila adinka fa inaha ayadaa alhatnii waa iga mashquulisay aanifan goordha waan salaadda ku jiray can salaati salaadeed iga mashquulisay hararkaas iyo qurquruxdaas iyo waxyaabahaas waa iga mashquulisay saasuu nabiga alai sl slam marka waxyaabahan aadka loo hardhay oo quruxda badan sajaayadah waxyaabahaas in badan ka mid ah Eh, qofkii aad u khushuuc badnay mashhuurisa laga yaaba qofkii laakiin aan khushuuc badnayn wax ka weynaaba ka maqan moogta annaga hadda kuwaan yeeray wax weyn hadda nooma ahan filaya khushuucaas wakhtigaa jirin muusan jirin laakiin quruxda eh, indadarciska oo aadka u tiro badan taas iyada in laiska dhaaf ayaa wanaagsan si ay qofku mashquulinin wa qaala hishaam bnu curwa hishaam bnu curwa ayaa wuxuu yidhi can abiihi curwa ibni zubayr wuxuu ka wariyey can caaishata radi allahu tacala anu ardaha um lmuminiin qaala nabi nabigu yinu sal slm kuntu waxaan ahaaday ahaa waa qisadii hore ay la socotaa ama xadiidka hore la socdaa wayaan kuntu waxaan ahaa anduru mid fiiriya ilaa calamiha hararkeeda iyo calaamooyinkeeda ayaan fiirinayey wa anigana fi salaad salaadda aan ku suganahay faahaafu waxaan marka ka faakhaafu waxaan marka ka baqay an taftinanii ina ifidnayso oo salaadaydii iyo khushuuceedii iyo siijeedka iyo xasiloonidii qalbigii inay iga hadlaysaan ka baqa weeyaan xadiidka afar todoba iyo kontonaad can anas bin malik waxaa la wariyey khaadim nebi sal slm kaana wuxuu ahaa qaala wuxuu yidhi anas kaana waxaa ahaaday qiraamun dah qiraamku waa dah weeyaan oo licaaishata caaisha ay leedahay satarat bihi ay ku asturtay jaaniba beytiha gurigeeda qayb ka mid ah ay ku asturtay ay ku qarisay weeyaan gurigii qayb ka mid ah saas ku daahday naga zuuli oo naga tuur canaa xagga naga qiraamaki dahaadan hada ee kana bannaanka naga aadi weeyaan fainahu maxaa yeelay laa tasaalu kama zuusha tasaawiruhu sawiradiisa tacridu inay ii bambaxda fii salaati salaadayd inay igu bambaxda oy salaaddii inaan ku khushuuca iga mashquulisa kama zuusha ee bannaanka iga tuur ayuu ku yidhi radia allahu tacala canhu ardaaha wsala allahu cala muxamadi waalihi wasaxbi ajmaciin xadidka afar boqol iyo sideedi kontonaad can caaishata waxaa laga wariyay zawji nebi sal slem asidiqa binti sidiq qaalat waxay can iltifaati fiirada iyo milicsiga fi salaad salaada qofku wax milicsada saas isigoo salaada ku jira oo saa qofku u yidhahda ama saas uu yidhahda milicsigaas ayaan wax ka weydiiyey fa qaala wuxuu yidhi huwa milicsiga ikhtilaasun waa dafitaan dafitaan qofka oo wax laga dafo weyaan ikhtilaasun waa dafitaan oo yakhtalisu uu ka dafo ashayaanu shayaanka min salaati alcabdi addoonkaas salaada ku jira salaadiisa dafitaan oo ajarkeedii iyo mxuu ahaa wixii ku jiray oo hawaabbaha uu ka dafaa weyaan marka milicsigaas dhinacyaha la fiiriya dhibkaas ayuu leeyahay suna nabigeena caleyh sala allah alay slam hadda beryahan wuu yihahda lakiin beryahi hore aad buu u bannaan jiray xadiidka ama baabu rafci ilbasari arag kor loo qaado ila samai samada xagga loo qaado ayuu baabkan u baabi fi salaad marka salaada lagu jiro ma bannaan yahay mise ma bannaana ma bannaana weyaan xadiidka afar boqol sagaal iyo kontonaad can anas maalik waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi anas qaala nabi nabigeena wuxuu yidhi sal slam maa baalu aqwaamin qola xaalkooda muxuu yahay io shanigooda yarfacuuna kor u qaadaan absaarahum aragooda ila samaai samada fii salaatin salaadooda gudaheeda ayuu ka sugan fashtada waxaa darnaaday qowluhu nabiga qowlkiisa iyo orahdiisaa darnaatay fii dalika arrinka isaga ah markuu ka hadlaya aad buu dadkan maxay oo muxuu aha indhahooda ayagoo salaad ku jira kor u qaaday maxay yihiin ku dhacaysaa nabiga aad buu u adkeeyey arrinta ayada sal alla slam kow xataa qaala ilaa markii dambe uu ka layantahunna ha reebtoomeeno oo ha reebtoomeeno arintaas indhakoruqaadkaas ha ka reebtoomeeno kow can dalika arrinka isaga haka reebtoomeeno aw amaba latukhtafanna waxaa la dafi doonaa oo la qaadi doonaa absaarahum araggooda la qaadi doonaa oo indhihiia la tiri doona ayuu nabig yiri sal slm marka markii salaada lagu jiro qofka inuu cirka eego looma baahno oo qofka sida muxuu ahaa sugan in qofka ama culimada in badan ay ka hadlaan qofka meesha uu ku sujuuda inuu daa'iman oo abadan fiiriyo ayaa dadka lagu irshaadaya weyaan baabu salaati lmariidi qofka jiran si u ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo lixdanaad can imran ibni la wariyey radia allahu tacala an ninkaas waa ninka saxaabiga ahaa oo malaigta ay u imaan jirtay islaami jirtay kadibna bawaasiirta iska gubay iska gubay ilan iyo isgubka waa tii lasoo diiday kadibna salaamtii malaigta ay salaamaysa waa ka goosatay kadibna uu ka tooba keenay mxuu ahaa gubitaankii iyo hawlihii wuu iska dhaafay kadibna malaigta usoo laabatay salaami jirtay nin adduunkan ku nool oo saxaabi malaig salaamiis ka warrama marka waa nin mustajaaba duca ayuu ahaa ay culimada yeelaan radi allahu tacala anu arda wuxuu yidhi cumran bn xusein kaanat waxaa ahaatay kaanat waxaa ahaatay bi aniga waxaa igu sugnaatay on qabay bawaasiiru bawaasiir bawaasiirta qoromaalayga dhahda sidoo kale tarrabow dhahdaa maxaa kale haye maxaa kale u sheegay de baasha bawasiirna waa afsomarabi somaliya iska noqday haye ayib kadibna waxaa weeyaan kaanat waxay u sugan ahaatay biani bawasiira bawasiir amaba qormali ayaan qabay amaba tarabow ayaan qabay faqaalat faqaala fasaltu nabiya nabigaan weydiye sal slam can salaad salaad ayaan wax ka weydiiyey salaada saan u tukada de mxuu ahaa bawaasiirtaas markay aad u xumaato qofka waxaa laga yaabaa mandiqadii fadhigoo dhan inay wada boogowdo mandiqadii ay dubarka ahaa oo saxraa uu soo maray dhan ay boogowdo qofka arrin aad u weyn ku noqotaa laga yaabaa oo hadda qaliin weyn baa lagu sameeya meelaha dadka qaar midna mid iska khafiif oo aad u yar sal alla salama wacaafiya marka bawaasiirtaas ayaa igu sugnayd fasaaltu nabiya nabiga ayaa waxaan ka weydiye can salaad salaada fa qaala salli qaa'iman adoo taagan tuka fain lam tastaic haddii aadan awoodi karin faqaacidan adoo fadhiya tuka fain lam tastaic haddii aadan awoodin facalaa jamin adoo dhinacnac u jiifa oo qiblada xaggeed u jiifa tuka weyaan saasuu nabig yiri alai sl slam marka qofka si alla siduu awooday u tukanayaan marka culimmada fatwoota in qofka taagna uu ku tukada hadduu awoodi waayo fadhi lagu tukada haddii kale qofka isagoo sariirta caddaa saaran sariir abyad saa u saaran eh, sariir abyad waxaa la Eh, waxaa weya markay leeyihiin xadiidkana asal waa weeyaan oo nabigeena kaba sugan calayhi salatu salaam baabu salaati alkhowf salaat alkhowfka ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo ko iyo lixdanaad baabu salaati alkhowfi salaat alkhowfka ayuu u baab yahay salaatulkhowfka eh, markii jihaadka lagu jira amaba qofka uu muxuuah naftiisa u baqsan yahay eh, sidii loo tukan laha ayuu baabkan u baab yahay laakiin hadda waa markii jihaadka weeyaan ayada aayadda qur-aankan waad garanaysaan waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaa faltaqum aa'ifatu minhu macak waliyakhuduu aslixatahum waad garanaysaa marka aayaddaas <clears throat> ayaa soo aroortay sifaadka nabigeena ka sugan calayhi salat slaam ee salaatlkhowfkana aad bay u badan yihiin laakiin laba sifa iyo laba nooc ayaa waxa weeyaan hadda u imaamka ama sheekh halkan uu ku soo arooriyey xafidahullah baabu salaati khowf salaata khowfka ayuu baabiye baabkan xadiidka afar boqol iyo ko iyo lixdanaad can saalix ibni khawaat waxaa laga wariyey saalix ibnu khawaat ibnu jubayr ayaa la yidhahda alansaari saalix ibnu khawaat khawaat ibnu jubayr alansaari almadani waa ree madiino wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena calayhi salaat salaam boqol iyo afartan kadib bacda mia arbaiin mia arbaiin wuu gaaray wuuna ka dambeeyey laakiin bitaxdiid wakhtiga ayaanan muxuu ahaa gacan lagu haynin can rasuula rasuulka alla xaadiray oo la joogay yowma daati riqaac maalinta daati riqaac loo yaqaano daati riqaac waxay ahayd duulaan la baxay oo kabala'aan iyo dhibaato ay jirtay oo maryihii la watay iyo cimaamadihii lugaha lagu duuduubanayey kulayl awgiis iyo rafaad iyo kabalaan awgeed weyaan daati riqaaca loo bixiyey muxuu aha sanadkii karmaha badnaa daati riqaac sallaa wuu tukaday salaata alkhawfi salaadda khawfka ayuu nabiga tukaday alai sl slm ghaswadaas ana aa'ifatan koox safat way saftay macahu nabiga ay la safteen oo nabiga markuu istaagay hortooda ayay ayagana la safteen kooxda ayada way macahu wa aa'ifatun kooxna wijaaha alcaduwi cadowga ayay u sii jeedaa oo dhanka cadowga u jiray ayay qaabilsanta weeyaan fa sallaa wuxuu muxuu dujiyey nabiga bilatii kooxdii macahu isaga nabiga la jirtay rakcatan hal ragc ayuu nabiga dujiyey wa jaaءat waxaa timid alطaa'ifatu اlukhraa kooxdii kale ayaa timid oo fa sallaa bihim nabigu wuxuu dujiyey nacam ana aa'ifatan koox safat macahu nabiga ay la saftay oy la safatay wa aa'ifatan kooxna wajaaha alcaduwi cadowga wejigiisa ayay mxuu aha iyo qaabilkiisa ay ahayd fa sallaa wuxuu nabiga dujiyey bilatii kooxdii macahu nabiga la jirtay rakcatan hal ragc ayuu nabiga dujiyey calayhi salat slam uma abata kadib nabigu uu sugnaaday calayhi salat slam qaa'iman xaal u yamid taagan markii kooxdii ay halkii ragcala tukadeen kooxdii kalena ay jiraan cadowgii ay qaabilsan yihiin nabiga calayhi salaatsalaam uu intaa la dhammaystay kadibna nabiga wuu sugnaaday isagoo taagan wa atamuu kooxdii nabiga la jirtay way dhammayshitirteen lianfusihim nafyaalkooda ay salaaddii u dhammaashitirteen oo labada ragco u dhinnayd iyo salaadii wuxuu dhinay ay nabiga ay ka goosteen tabcan uma intaa kadib insarafuu way muxuu gidoomeen oo fasauu waxay safeen wijaaha alcaduwi cadowga wejigiisa ay saa u safeen weeyaan wa jaaءat waxaa timid aaa'ifatu اlukhraa kooxdii kale ayaa timid fasallaa bihim nabiga wuu dujiyey arakcata rakcadii alatii baqiyat rakcadii asaga u harsaneed ayuu nabiga dujiyey min salaati salaadiisa uma abata nabigu u sugnaaday jaalisan xaal u yahay mid fadhiyo fadhiga ayuu nabiga ku sugay wa u dhammaashtireen salaaddii wuxuu dhinaa rakcadii kale ayagaa soo uma salama bihim isagoo fadhiya nabiga soo gaareen atyaadka ila atyaadsadeen nabiga intaa uu sugaayey kadibna way salaam noqsadeen arrintaas waa markuu cadowga dhanka qiblada uusan jirin oo dhanka kale uu jiro weyaan saas waa sifa sifaadka uu nabigeena sameeyey calahi slat slam waxaa dhacday inuu nabigeena calayhi salaatsalaam salaadda xirtay dadkii laba qayboodaa loo qaybiyey koox waardiyay galeen oo safkii gaalada ay mxuu ahay ka hor jeedaan tallaabo kastoo qaadaan in loo jawaabo ayaa diyaar loo yahay kooxna salaadii cibaadadii ay galeen nabiga ala jir ala sl slam kadibna markii nabiga uu halka ragco hore tukaday oo iyagana ay la tukadeen kooxdii isaga la joogtay oy la dhammaysteen ragcadii koobaad ayuu nabiga ragcada labaad u istaagay kadibna uu iska taagnaaday iyagana ma ay sugun taagnadiisiieh ah. qiradii ay akhriyeen way rukuuceen way sujuudeen ragcadii labaad iyagoo nabiga aan la jirin oo kaligooda oo laakiin meeshii taagan meeshii muxuu ahaa saf ku jiran ay salaaddii dhammaysteen kadibna ay salaam noqsadeen markiiba ay dhaqaaqeen waxay aadeen meeshii cadowga uu jooga cadowgii booskii raggii ay soo bedeleen waardiyaha ragga ay soo bedeleen booskii ay galeen kadibna kuwii waardiyaha ahaa ayaa nabigu yimaadeen cala sl slam saa u taagan kadibna ragcadigu nabigu taagan ay ku xirteen ay la rukuuceen way la sujuudeen sujuudi labaad nabiga marka wuu iska fadhiistay inta ay la fadhiisan lahayen way kaceen marka iyagii ila ragca waarsan mogta way kaceen kadibna way soo qiraday soo akhriyeen way soo rukuuceen way soo muxuu way sujuudeen nabigii atixiyaad ku jira u yimaadeen atixiyaadkii ay galeen marka way dhammaysteen marka atixiyaadkooda ay dhammaysteen ayay nabiga u salaam noqdeen marka alai slam iyagana way la salaam noqsadeen sifadaas waa sifaadka eh, muxuu ahaa iyo eh, noocyada salaatulkhowfka loo tukada weeyaan eh, qiyaama qucuudan way imaanaysaa insha allahu taala way jirtaa iyadoo qofka markii dambe imaa iyo isagoo socda oo mxuu ahaa dagaalka iyo xabadii iyo mxuu ahaa wado inuu tukado bay imaanaysaa qaybtaas qaybta koobaad qaybta labaadna xadiidkan labaad oo jaabir ay asna caddaynaa afar iyo laba iyo lixdan xadiidka ah can jaabir bn cabdillahi waxaa laga wariyey radi allahu anhu arda qaala wuxuu jaabir hazawnaa waan duulnay maca rasulillahi nabig allaan la duulnay calayi sala slam qowman qolo ayaan ku duulnay oo min juhaynati reer juhayne ah juhaniyiinta weliba ay madiine iyo mandiqadaas way degan yihiin weyaan inta madiine marka udhaxaysa faqataluna waynala dagaalameen qitaalan dagaal shadiidan aad u daran falama sallayna duhra markaan duhurka tukanay qaala almushrikuuna gaalada waxay yidhahdeen low milna salaada duhur caadian u tukanay ilan markii la dagaalamo waa in laysu yar nasaxogo marka gaaladii waxay yidhahdeen low milna haddii aan ku leexanno calayhim muslimiinta dushooda maylatan leexasha laqtatacnaahum waan godoomin lahayn ama waan goyn lahayn ama waan baabi'in lahayn weyaan fa ahbara jibriilu jibriil baa u rasullahi buu shegay sal slm dalika arrinka isaga niminku ay kusoo maqan yihiin oo xaaladiina ma saxno duhurkiiba ilah baa idin badbaadiyey casirka ma badbaadaysaanoo ku yidhi haddii aadan muxuu taxadir qaadanin fadakara wuu sheegay arrinta ayad dalika arrinka isaga lana anagu noo sheegay jaabir baa dhihi baa noo shegay sal slm qaala wuxuu yidhi waqaaluu waxay yidhahdeen kuwa gaalada ahaa doona salaatun salaad oo hiya ayadaba axabu lagaga kala gacay ilayhim xaggooda min alwlaadi ilmahooda ay ka jecel yihiin waa salaada casr salaatulwusta ayaa usoo socota falama xadarat ilcasru salaadda casr markay soo xadirtay wakhtigeed uu galay weeyaane qaal wuxuu yidhi safanaa wuuna safay nabigeena safayn laba saf ayuuna safay wlmushrikuuna gaaladana baynana anaga dhexdanaga wa bayna alqiblati tii maxay ahayd gadaal ay jireen weyaan laakiin tan qibladii annagay gaalada noo dhexeeyaan wlmushrikuuna gaaladana bayna anaga iyo bayna alqiblati qiblada dhexdanaga ay ahaadeen weyaan qaala wuxuu yidhi jaabir fakabara rasul rasulka all allah akbar ayuu yidhi sal اla alay slm wakabarna anagana allah akbar aan nidhi warakaca nabigu u rukucay farakacna anaga waan rukucnay uma intaa kadib sajada nabigu sujuudo sajadna wasajada waxaa sujuuday macahu nabiga maciis waxaa sujuuday asafu اlwalu safki koobaad ayaa la sujuuday falama qaamuu markay kuu istaageen safki labaadna wuu sujuuday kuwii marka safka labaad inta kuwaan sujuud ku maqan yihiin kuwina saasay u eegayaan kuwii oo waardiyo weyaan oo haddii raggaas soo dhaqaaqay arkaan ku qalab qaadaan diyaar u yihiin uma ta'ahara asafa alawal safu alawal safki koobaad ayaa gadaal maray oo gadaal aaday weye wataqadama asafu ahaani safka labaad ayaa soo hormaray faqaamu way istaageen maqaama alwal ku alawal booska hore ay istaageen fakabara rasul rasul allah akbar ayuu yidhi wa kabarna annaga allah akbar ayaa nidhi farakaca wuu rukuuc rakacna waan rukuuc dhammaanteen weyaan uma sajada wuu sujuuday wasajada macahu safu اlwl saf kor ayaa la sujuuday wa qaama aani kii labaadna wuu istaagay falama sajada markuu sujuuday asaf aani safka labaad uma jalasuu falama sajada markuu sujuuday asafu aani saasaa idiin qoran falama sajada markuu sujuuday asafu اlawal uma intaa kadib jalasuu jamiican dhammaan wayooda fadhiisteen salama calayhim rasulla nabi alla wuu u salaamo noqay ifadan marka tii hor waan garanay tan labaad waxay tahay cadowgii horuu jira qibladina waa dhankaas tusaalahaan kadibna labadii muxuu aha saf oo saxaabada loo qaybiyey waa wada istaageen allah akbaraa la wada yidhi kadibna waa la wada rukuucay kadibna samic allahaa la wada yidhi kadibna markii la sujuudi lahaa kuwi way sugeen way sugeen kuwii dambe oo ma ay sujuudin in sujuud loo qabto ma ay kadibna sidii ay ku sugeen kuwii ayaa sujuudda dhammaystay ragga iyaga ahaa markii sujuudda ay dhamaysteen nabiga ay dhamaysteen calayhi salaatu wasalaam kuwii dambe kuwii dambe ayaa markaa sujuuday oo sujuudda dhammaystay kadibna marka intaa dhacday kuwii safkii dambe ayaa horay soo maray safkii horena gadaaluu maray kadibna sidii horoo dhacday ayaa ti kuwii dambena ay sameeyeen kadibna fii aakhiri madaaf hal mar ayaa la wada fariistay iyadoo mxuu indhahasaa loo eegi gaaladi loo jeeda ila waa waa la kici karaa laakiin adoo wejigii dhul ku hay weliba saxaabada khushuucooda buu badna waad garanaysaan baa lugaha laga jeri ayagoo khushuucsan oo aynan dareemi jirin salafkii rag ka mida marka sidaa darteed saas ayaa marka salaaddii lagu tukaday oo lagu salaam noqsaday marka labadaa sifo waxaa weeyaan waa laba sifa tan kalena waxaa weeyaan qiyaaman qucuudan iyadoo mxuu ahay la fadhiyo iyadoo la orda iyadoo la dagaalama ayaa la tukanay oo marka baasha ay meel itijaaha beesho mariso dhex gala weeyaan alfasl araabicu fasalka afaraad alcamalu hawsha la qabanaa iyo sahwu salaadda la hilmaan fi salaat salaada dhexdeeda xukunkeeda wuxuu yahay qofka inuu dhaqdhaqaaq sameeyo amaba uu tallaabo qaado amaba uu camal la imaado amaba salaaddii uu sahwi iyo hilmaam uu ku dhaca ayuu fasalkan u fasliya weyaan baabka koobaad baabu nahyi reebid laga reeba can kalaami ama laiska reeba can kalaami hadal fi salaati salaad lagu dhex xadiidka afar boqol iyo saddex iyo lixdanaad can cabdilahi bn mascuud waxaa radi allahu tacala anhu arda qala wuxu yhi abdillahi bn mascuud kunnaa waxaanay nusalimu kuu salaamno cala nabi nabiga kuu salaama ayaan ahaynay assalaamu calayka ya rasuul allah wa huwa nabigana fi salaat salaad wuu ku dhex sugan yahay fayaruddu kadibna wuu jawaabi jiray calayna dushanaga oo calaykum salam u dhihi jir nabigan alai sla falama rajacna markaan ka so laabanay min cinda najaashi marka najaashi aan ka soo laabanay hijradii hijra uula mxu raggi muhaajiriinta ayaa ahaayeen markaan soo laabanay oo najaash ka soo falam yaruda nabiga ma jawaabin calayna dushanaga wa qaala wuxuu yidhi ina fi salaati salaadda gudaheed ayuu ahaaday shulan mashquul salaadda iyaga ee shuqul qofka ugu filan marka inuu hahadlo amaba la salaam ama salaamuu ka jawaaba baabkeeda uma furna weya xadiidka far boqol iyo afar iyo lixdanaad can mucaawiyata ibnu xakam assulami waxaa laga wariyey saxaabigaas waa reer madiina saxaabi jaliil ayuu ahaa radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi mucaawiya ibnu xakam asulami bayna goor ana aniga ama jeer ana aniga usalli aan tukana maca rasuulillah nabiga alla tukana sal slm ida catasa rajul nin baa hindhisay hindisho ayuu qof yidhi oo min alqowmi saxaabada ka ah. faqultu waxaan idhi allah ila saasaa la faray salaaddii lagu jiraa nabigan wuxuu yidhi qof hadduu hindhishooda in loo tashmiitiyo oo la farax geliyo oo yarxamukallah layidha waa hadyigiisa nabigana cala sl slam ninkaana aad wuxuu uma fahamsana oo weli aad umuusan baran cilmigii cilmigii aad uma baran ilan waxyaaba hadday isku aadaan midoo laga taga ayaa jira moogta marka isku aadkiiya wixii iska dhex galay kadibna markii aad ninkii dishooday waxaan dhahu yidhi yarxamukalla allah ku naxariiso faramani waxaa igu soo gameen igu soo tuureen alqawm qolada biabsaarihim aragyaalkoodii aad baa lii soo eegay oo nin dembiile ah oo khariban inaan ahay ayaa laygu xukumay weyaan faqultu waxaan idhi waa akla ummayaah tanaa ka sii daranba ka daroo dibir ilaa dhacday marka waa ukla hooyaday gablankeediyey hooyaday ha gablantaa waukla ummaya hooyaday gablankeediiy maa hanukum maxaa idin daaray maxaa idinku dhacay tanduruuna ilaya ad eegaysaan maxaad indhahay u soo taagaysaan igu fiqiiqaysaan ma walateen halkaasuu la soo istaagay saxaabiga radi allahu tacala anu arda faqultu waxaan idhi waukla ummaya maa shanukum tanduruuna ilaya fajacaluu waxay gudagaleen markan yadribuuna inay garaacaan biaydiihim gacmahooda calaa afqaadihim bowdooyinkood inay gacmaha saa u garaacaan ayay gudagaleen weeyaan oy mxuuaha saas bowdayaasha garaacaan falamaa raaytu markaan arkay yusamitunani inay aamusinayaan oo afka inaan qabsada iga dalbayaan laakinii aniga sakatu aan iska aamusay marba hadii aan ogaada in aamus lileeyahay afkaan iska qabsaday falamaa sallaa rasuula markuu nabiga tukaday sal slem salaaddii ood ka baxay weeyaane biabii aabbahay ayaan ufdii ku furnaa huwa isagay wa ummi hooyaday ayaan ku furnaa weyaan oon mxuu ahaa oon ka jeclahaye maa ra'aytu maan oo qablahu isaga ka horreeyey walaa bacdu isaga ka dambeeyey axsana ka wanaag badan tacliiman xagga waxbaritaanka minhu xaggiisa weligay maan arkin yidhi macallin ka waxbarid fiican fa wallahi baan ku dhartay maa kaharanii imuusan canaananin oo ima gulguulin walaa darabanii imuusan garaacin walaa shatamina imuusan caynin nabiga waxay ilama imaanin dabaal iyo waxaan aad samaysa maynta imuusan dhihin saasaa dhicinayd moogta qaala wuxuu yidhi ina hadihi salaad salaadan miya mucaawiyow laa yasluxu uma suubada fiiha gudaheeda shayun waxna oo min kalaamina dadka warkooda uma suubada wixii loo bahan yahay atasbiix waa subxaan allah wاtakbiir allahu akbar iyo waqira'at اlqur'an qur'an akhrin wax kale howl kale meeshaan kama furna waa hakl umayah iyo waxaa weeyaan tanduruuna ilaya iyo waxaa weye yarxamuka allahu iyo baabkaas baab meeshaan laga ogoliya ma ahan ee takbiir iyo tasbiix iyo taxmiid iyo qira'at اlqur'an baa loo bahan yahy saasuu nabigeena ku yidhi alay sl slam tasbiix iyo takbiir iyo qira'at اlqur'an iyo wixii la xuguna weeyaan baabu maa yajuuzu wax bannaan ayuu baab yahay oo min alcamali shaqa iyo hawla ah fi salaati salaada gudaheeda qofka markuu salaada ku jiro wuxuu qabana iyo hawsha looga baahan yahay baabkan ayuu baabiya xadidka afar boqol iyo shan iyo lixdanaad can abi qataadata waxa lawir alansari radi allahu tacala anhu arda anna rasula rasulka alla sal l slam kana nabigeen yusallii mid tukada wa huwa isagana xaamilun mid xambaarsan uu yahay umaama binta zaynab gabadhaas umaama binta zaynab binti nabiy sal slam nebi maxamed gabar ay dhashay oo umaama nabi maxamed alai sl gabadhiisa gabar ay dhashay oo la yidhahdo umaama ayuu nabiga xambaarsanaa isagoo salaada ku jira binti rasuulilahi zaynabta binti rasulilah rasulka al gabadhiisi ahayd wali abilcaas ibnu rabiic ibni cabdishams ninkaana abtirka lahna uu dhalay weeyaan faidaa sajada markuu nabiga sujuudo wadacahaa gabadha mumaama ayuu dhulka dhigi jiray waidaa qaama markuu nabiga isagana xamalaha kor buu qaadi jiray marka howlahaas yaryar inay dhib lahayn ayuu nabiga cala slam ficilkiisa ku caddeeyey xadiidka afar boqol iyo lix iyo lixdanaad can mucaqiib waxaa laga wariyey mucaqiib ibnu abi faaima ayaa la yidhahdaa can mucaqiib ibnu abi faaima mawla saciid ibn caas saciid ibn caas ninka la yihahdo ayaa xoreeyey eh, muayqiib ibn abi caas eh, afwan mucayqiib ibn abi faatima mawla saciid ibn caas wuxuu geeriyooday khilaafadii sayd cumaan radi allahu tacala anu arda gebagabadeedii amaba afartanka jirada nabigeena ala sl slam oo wakhtigii sayd cali gebagabadii khilaafadiisii labadaasaa la iskugu qabtay qowl wakhtigu geeriyooday mucayqiib ana nabiya nabigeena sal sl qaal nabigeena wuxuu yidhi fi rajuli nin oo yusawii sima aturaaba qururax iyo carada sima eh, xiina yasuudu markuu sujuuda waxaa weeyaan qofka carada iyo meeshuu ku sujuudi lahaa saa u sinta ilaan gogashaan waxaan ma ooli jirin horey bisaan u sheegnay oo quruuraxaas iyo boorkaas iyo bacaadkaasa lagu dukan jiray qofkii marka hawlahaa sinta oo buurahaas iyo meelahaas kala sarraysinta markuu nabiga ka hadlaya wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi in kunta haddii aad tahay faacilan mid arrinkaas samayna wax simana haddii aad tahay fa waaxidatan hal mar un simo oo ha ku celcelinay nabig yidhi alayh sla waa kale oo nahyi culus ku soo aroorisay wayba jirtaa weyaan baabu nahyi nabi liska rabay baabi can ikhtisaari fi salaati salaada gudaheeda qofki inuu saa qabsado sida salaada ku jira reebid liska reeba ayuu u baabiya weyaan can abi hurayrat waxaa radi allahu tacala anhu ardaahu qala wuxu hurayra nahaa amaba qaal wuxuu nuhiya waxaa lisu diidey nuhiya waxaa la diiday an yusalii inuu tukado arajulu ninka mukhtasan isagoo muxuu ahaa keliya haysto inuu tukada ay nabiga ah, wuu diiday weyaan nuhiya waa laisu diiday qofka diida waa nabigeena cala sl slam baab lwaswasati waswaaska ayuu baabiya baabkan fi salaati salaadda dhexdeeda lagu waswaaso ayuu baabkan baabiya weyaan can cumaan bn abicaas waxaa laga wariyey saxaabigaas abu cabdilah ayaa la yihahda cumaan bin abicaas abu cabdilah ayaa la yidhahdaa nabigeena calayhi salaatu ayaa berigii intuu noolaa magaalada aa'if oo magaalada saddexayse maka iyo madiine ahayd ayaa waxaa weyaan uuna ugu dhigay gobnatoora ugu dhigay amaba d ayuu nabigu u dhigay calayhi salaatu wasalaam halkaas ayuu madax ka ahaa amiir uu ka ahaa wuxuuna geeriyooday khilaafadii sayd mucaawiya radia allahu tacala anu arda gebagabadeeda ayuu geeriyooday taarikhda bitadiid lama hayo laakiin gebagabadii sayd mucaawiya khilaafadiisii inuu geeriyooday unbaa un sugan can cumaan ibn abilcaas waxaa laga wariyey anahu isaga ata nabiya nabigu u yimid sal slm faqala wuxuu ya rasul rsulka ina shayaana shayaan qad xaala wuxuu kala teeday uu kala dhexgalay baynii aniga iyo bayna salaati salaadaydi wa qiraatii iyo wax akhrintaydi naftu ii keenay salaaddii iyo qiradii iyo anugu noo dhexeeya wuu dhibaateeyey yulabisuha wuu iskii ka dhexdaraya calaya dushayda waa iskii ka dhexyaacina weyaan faqala rasul wuxu yiri sal slm daaka kaasaytu shayaanu waa shayaan yuqaalu waxaa la yidhahda khinzabun magaciisa khinza baa la yihahda shaydaanka isaga midkaas salaada kaa waday oo suuqa ku aadini oo muxuu aha hawlihii raggi aad soo yara muranteen ku aadini oo ganacsigii iyo hawlihii iyo ku aadini inkaas muxuu ahaa imaamku wuxuu akhriyey kuseejini magaciisa ma taqaanaan khinza baa la yihahda hortaa la barto cadowga daadar aqooni mogis kama icni karti cadowga inaad barata horta ninkaas waxaa la yihahdaa khinzab meel ha la dhigto khinzab see la iskaga celinaa magaciisa aan baranay see la muuqaalkiisana lama arki karo laakiin acmaashiisa waxaa weyaan talbiis fi sala qiradii iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo wixii ayuu muxuu isaga kaa dhex adiga dhan wuxuu kaa dhigayaa isku qasan oo wuxuu hayaba aan garanaynin magaciisa khinzabaa layidhaha sifadiisuna taas fa ida axsasta haddii aad dareento fatacawad magangal billahi alla weyne minhu xaggiisa watful tuf calaa yasaarika bidaxdaada alaa saddex jeer canduuf caadi ma ahna de dabayl saasoo kale in bidaxdaada alaa saddex jeer u qaal wuxuu yidhi fafacaltu dalik arrinkaas ayaan sameeyey faadhabahu allahu canii ilahay baa iga tagsiiyey saasuu yidhi ninka la yihahdo cumaan ibn caas ibn abi lcaas radi allahu tacala anhu arda baab sahwi hilmaam la hilmaamo mxuu ahaa qofka salaadda u hilmaamo ayuu baabkan u baabya xadidka afar boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can cabdilaahi waxaa laga wariyey can cabdilaahi ibnu buxayna ee idin qoran sooma cabdilaahi kunyadiisa abu muxamed ayaa la yihahdaa kow magacii abihin waxaa la yihahda ibnu maalik cabdilaahi ibnu maalik ibnu buxayna alsdi waa ree asdi weeyaan nimanka ree asdi asad shunu ah ayuu ka dhashay eh, wuxuu geeriyooday gabagabadii khilaafadii sayid mucaawiya radia allahu tacala anhu ardah fii aakhiri khilaafati mucaawiya ayuu geeriyooday ana nabiya nabigeena sal l slem salaa wuu duji bihim iyaga cabdullahi bin malik ibnu buxayna iyo raggii saxaabada ahaa ayuu dujiyey aduhra salaada duhur faqaama nabiguu istaagay sal slem fi rakcatayn aluulayayn labada rakco hore ayuu nabiga istaagay lam yjlis uusan fariisanin oo laba ragc markuu dhammeeyey atixyaad baa laga rabay soomahayn nabiga muusan fariisanin waa sida haddan ugu dhacda in badan faqaama naas dadku way istaageen macahu way istaageen maxaa yeele imaamka yeelay lagu daydo xata idaa qada salaata markuu salaadda nabiga dhammeeyey ood ka baxay salaadda markuu dhammaashtiray afwan wantadara ay sugeen annaas dadka ay sugeen tasliimahu nabigu inuu salaam noqsado kabara nabiga allah akbar ayuu yidhi wahuwa jaalisan isagoo fadhiyo fasajada wuu sujuuday marka sajdatayn laba sujuud qabla an yusalima intuusan salaam noqsan ka hore uma salama uu salaam noqsaday saasuu nabiga samey alai sl slam marka ataxiyaadka dhexda haddii laga tago dawadiisa marka waxaa weeya intaanan salaam noqsanin laba jeer sujuud kadibna asalaamu calaykum la imaan weyaan xadidka far boqol iyo toddobaatanaad oo ka horreeya xadiidka baabka u dambeeyo can abi hurayrata xaal radi allahu tacala anhu arda qal wuxu abu hurayra sallaa binaa rasuula nabiga alayaana dujiyey ixdaa salaatay alcashiyi salaada salaadaha galabta mid ka ah qaala ibnu siriin wuxuu yidhi samaaha abu hurayra abu hurayra wuu magacaabay walaakin warka lagu laabay nasiitu anaa hilmaamay qaala wuxuu yidhi fasalla bina nabigu nudujey rakcatayn laba rakcuu nadujiyey uma salama wuu salaam noqsaday markuu laba dhameey iska salaam noqsaday nabiga calayi sl slam faqaama kadibna nabigu u istaagay khashabatin laan ama laan macruudatin fi lmasjidi masjidka saa looga gudbay oo saa gudban ayuu nabigu istaagay o fi lmasjidi fatakaa caleyha wuu ku dangiigsaday saasuu nabigu u yeertiirsaday kaanahu qadbaanun isagoo caraysan kale wadaca wuu saaray yadahu lyumna gacantiisa midigta calyusra yusaa u saaray saaritaanka waa noocan o saasuu nabigu u saaray alah sl slam washabaka wuu isdhexgeliyey bayna asaabici farihiisana saas isu dhexgeliyey markuu saa nabiga isu saaray gacmihiisa ayuu kadibna farihiisa isu dhexgeliyey haye wadaca kadibna wuxuu saaray nabigeena alai sl slam khadahu اlayman dhafoorkiisa midigta ayuu wuxuu saaray calaa dahri kafihi calaa cashiisa dhabarkeeda alaysar alyusra ee bidacda waa sidaa marka markuuna gacmaha saa isu saaray oo isdhexgeliyey kadibna dhafoorka midigta ayuu nabiga dhankaas calaa cashan dusheeda bidax saa nabiga u saaray alai slam wuxuuna ku dangegsan yahay ama saa uu yartirsan yahay laantii gudbaneed weeyaan ayb wakharajat isarcaan dadkii degdegsanaa musricuun ayaa baxay weyaan dadki markii salaadda laga bax moogtahay dadna waa yara fadhiistaan dadna howlbaa u horan waa la yaacaya min abwaabi masjid masaajidka albaabisa mxua ka yaaceen weyaan faqaaluu waxay idhahdeen qusirat isalaatu alxamdulilah salaadii waa noola gaabiyey halkaasay la soo istaageen salaaddii waa la gaabiyey wa fi lqowmi dadka waxaa ku sugan abu bakrin wa cumar abu bakr iyo cumar ayaa ku sugan fahaabaa waxay ka hibaysteen oy ka xishoodeen an yukalimaahu inay nabiga la hadlaan oo yidhahdaan nabi allow laba ragca ku harsan ay yidhahdaan wafi qowmi qoladan waxaa ku dhex sugan i saxaabada rajul nin oo fii yadayhi labadiisa gacmood duulun dherer uu ku sugan yahay nin yara gacmo dheer ayaa ku sugan yuqaal waxaa lo yidhah dulyadayn dulyadayn baa magaca loo yaqaana laba gacmid saaxibkaha ah. qaala wuxuu ya rasul lahyow anasiita am qusirat isala ma hilmaanta mid salaaddaa la gaabiyey qaala wuxuu yidhi lam ansama aan hilmaamin walam tuqsala mana gaabin waa siduu nabigu haysta alayh sl slam ila nabigu waa bashar wuuna hilmaamaya faqaala wuxuu yidhi akamaa yaquulu dulyadayn dulyadayn siduu sheegaa ma jirtaa faqala waxuu yidhi nacam ha nabi allow salaaddii waxbaad ka tagtay fataqadama nabigu hormaray fasallaa wuu tukaday maa tarak wuxuu ka tagay uma slama wuu salaam noqsaday uma kabara allah akbar ayuu yidhi wasajada wuu sujuuday mid sujuudi sujuudiisoo kale aw aطala ama ka dheer uma rafaca rasu madaxiisu kor u qaaday wakabara allah akbar ayuu yidhi wasajada wuu sujuuday mila sujuudihi sujuudiisoo kale aw aطala ama ka dheer uma rafaca rasahu madaxiisu kor u qaaday wakabara wuu kibaarta weyaan farubama waxaa laga yaaba masadanqsaday fayaquulu uu yidhahda markaas nubiit waxaa lii sheegay ana cimraa bn xusayn qaala inuu yidhi uma salamuu salaam noqsaday sahwiga sida loo salaam noqsado cinda shaaficiya iyada sideedaba dhibba maba yeelaba sahwi nooc kasta ha ahaado ama ziyaada ha ahaado ama nuqsaan ha ahaado waa bacda qabla salaam laakiin madaahibtan kale ayaa mararka qaar kala duwda cal cumuum midanaan caadigaho markii la sahwi adooba dhaca si kasta ama ziyaada ha noqdo ama nusqaan ha markuu qofka wixii laga rabay la yimaado kadibna ha sujuuda kadibna ha salaam noqso taasaa ugu fudud weyaan xadiidka u dambey cashirkeen insha allahu tacala afar boqol ko iyo toddobaatanaad can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey sacd ibn malik ibn silaan qala wuxuu yidhi abi saciid qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slam idaa shaka axadukum midkiin hadduu shakiyo fii salaatii salaadiisa oo falam yadri uusan ogayn kam salla intuu tukaday alaaan ama arbacan saddex mise afar wuxuu tukaday uusan garanin falyadrax ha tuura ashaka shakiga ha tuura shakigu tura waa afartii weyaan abcan walyabni ha ka bilaabo ama ha ku dhisa cala ma stayqana wuxuu muxuu ahaa yaqiinsaday saddexdii u huba laakiin afartii ashaki ku jira sooma ha tuura weeyaan uma intaa kadib markuu halka la yimaado iyo wixii ka maqnaa uu la yimaado uma yasjudu wuu sujuuda sajidtayn laba sujuud ayuu sujuudaya qabla an yusalim intuu salaam naqsanin ka hore faida kaana fain kaana hadduu yahay sallaa mid tukada hamsan shan mid tukada hadduu yahay shafacna lahu salaatahu salaadiisii ayay waxaa weeyaan tira isla eg ugu dhigayaan oo bedelkii Eh, antii salaadood antii waxay ugu dhigayaan lix bay ugu dhigayaan oo sujuudi baa lix ugu dhigaysa weyaan shafacna lahu shafci bay ugu dhigayaan weyaan oo tiro isla ay ugu dhigayaan wain kaana hadduu yasallaa mid tukada itmaaman liarbacin afar ragca mid tukada hadduu yahayna kaanata waxay u noqdaan labadaas sujuudood sujuuda tarkiiman samboorayn ay u noqdaan iyo dullayn lishayaani shaydaanka oo shaydaanka wuxuu rabay qofka inuu wereeriyo labada ragca kabitaan bay u noqonaysaa sanka iyo afka ciid lagaga shubaya hada wallah aclam w sal lla w slam ala rasulina mustafa